أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka sideedaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد النية halkana sheikhu wuxuu kaga hadlayaa mawduuca ku saabsan niyada ku saabsan wa kaana sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa inama alacmaalu binniyaat wax kalaba maahae camallada sixadoodu waxay ku xidhan tahay niyooyinka in la niyeeyo ayay ku xidhan tahay sixadeedu sixada camalladu asaxaan waxay ku xidhan xidhantahy niyada wa innamaa likulli imri'in ma nawa ruux kastana waxa u sugnaaday uun waxa uu niyeeye ayaa usugnaaday sugnaaday hadday khayr tahay iyo hadday shar tahayba xadiidkana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey niyada adillo badan baa ku soo aroortay aayaadkii axaadiista ikhlaaska ku soo arooray waa laga deliishanayaa niyada wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin marka ikhlaaska adilo badan baa ku soo aroortay haddii markaa niyadii wadaag uu galana ikhlaaskii waa la waayaya inama alacmaalu binniyaatna waxaa loo jeedaa sixada camallada ku xidhan niyada camalku hadduu cibaado yahay niyo la-aanteed ma ansaxaayo ilaaba ilaa waa in la niyeeyaa niyada marka laga hadlayana laba qaybood baa labaduba soo gelayaan qasdulcibaada iyo qasdulmacbuud cibaadada in loo qasdo oo cibaadada lafteeda la niyeeyo iyo in macbuudka la caabudaayo loo qasdo oo aan wadaag niyada la gelin labada markaa arrinba waa soo gelayaan niyada fuqahadu sida badanse waxay ka warramaan qasdulcibaada laakiin qasdulmacbuudka sida badan kama warramaan iyadoo in laga warramaana sii muhiimsan qasdulmacbuudku waa inay cibaadadu shirki ka madhan tahay oo allah loo saafi yeelay waa qasdulmacbuud qasdulcibaadana waxaa loo jeedaa cibaadada caynteeda iyo lafteeda in la niyeeyo hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay mid walba markaa in la niyeeyo marka adilada ikhlaaska ka warramayaa qeyb niyadii ka mida bay ka hadlayaan waxaana culamada qaarkood laga soo naqliyay sida ibnu abi jamra inuu yidhi waxaan jeclaan lahaa inay culammada ama fuqahada ku jiraan qaar niyada mooyaane wax kaleba aan dadka uga warramin oo niyada uun dadka uga sheekeeyo uga warrama inay culammada ka mid ahaan lahaayeen baan jeclaan lahaa buuli sheekh ibn abi jamra la odhan jiray taasi waxay ku tusinaysaa muhimmadda ay leedahay niyadu imaamu shaafici laftiisa waxaa laga sheegay inuu yidhi xadiidka inama alacmaalu binniyaat toddobaatan baab oo fiqhiga ka mid ah ayuu xadiidkani soo gelayaa inama alacmaalu binniyaat waxay ku tusinaysaa xadiidkani inuu ka mid yahay axaadiista usuusha ah ee axkaam badan ee loogu baahan yahay in loo deliishado niyada marka laga hadlaayo waxaa imanaya maxalka niyada oo meesha ay niyadu ku sugan tahay ama ay ka xasilayso in laga hadlo waktigeeda in laga hadlo xukunkeeda in laga hadlo xaqiiqadeeda in laga hadlo kayfiyadeeda in laga hadlo shardigeeda in laga hadlo culamada qaarkood waxay yidhahdeen toddoba umuuradoo noocaas ah ayay u baahan tahay in niyadu laga hadlo marka laga hadlayo qaarkoodna nadmiba ay ku kulmiyeen toddobada sabcun maca niyati siiqat fii sanan faraacihaa wasluk laha khayra sunan xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan yacni toddoba umuurood oo niyada la jirkeeda ayaa la soo arooriyaa oo dariiqan iyaduun maraayo marka ilaali buu ku yidhi waxaanad martaa wadda tii ugu fiicnayd mar toddobadaasi waa maxay xaqiiqatun waa xaqiiqada niyada niyay maxaa tahay niyada waxay culammadu ku tacriifiyeen inay tahay qasdiga cibaadada loo qasdaayo oo la niyeynaayo in cibaadada lala yimaado niyo casmi ah oo go-aan ahna lagula imanaayo taasi waxay tahay xaqiiqada niyada waa iraadatu lfaacili inuu faacil ku doono ama u qasdo cibaadadii u qasdo muqtarinan bificlih qasadkaasi xaaluu yahay mid ku lamaan ficilka cibaadadii la samaynaayo taasi waa xaqiiqadii niyada xukunkeedu waa maxay xukunkeedu waxa weye niyada waa waajib waayo la-aantii camalku ma asaxayo inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in ma nawa maxalkeedu waa xaggee maxalkeedu waa qalbiga maxaluha alqalbu meeshay niyadu ka dhacdaaye makaankeeda ahi waa qalbiga talafudka iyo dhawaaqa carabka lagaga dhawaaqaya niyada kama mid aha sunnana ma aha in afka lagaga dhawaaqaa oo fuqahada qaarkood mutaakhiriin warka ay sheegayaanoo ku saabsan watalafudu biha sunna in lagu dhawaaqaa oo lagu lafdiyaa waa sunne qowlka noocaasi waa kalad waa midaan sax ahay talafudka niyada lagu lafdinayo oo lagu dhawaaqayo waa bidca waayo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan yahay mar hadday sunnadii nebiga uu khilaafsan yahayna waa in laga tagaa oon lala iman nebigu sala allahu alayh wasalam marnaba kuma lafdinoo ma odhan nawaytu an afcala kada cibaadaday doontaba ha noqotee hadday salaad tahay iyo hadday soom tahay iyo hadday keyrkeed tahayba saas aawadeed nawaytu an asuuma hadan in la yidhaahdo ama nawaytu an usalliya kada wa kada waxaan niyeeyey inaan tukado sidaa iyo waxaa iyo waxaa ama salaad duhur aan tukado iyo waxyaalaha la midkaa ah waa bidca iyaakum إyaakum lumuuri fa ina kula muxdathaةi bidcة wa kula bidcatin dalaalة wa kula dalaalatin fi nnaar nabigu sala allahu عaleyه wasalam waa inooga digay waxyaalaha diinta lagu soo kordhiyey lagu soo darisiiyey marka talafudka niyada lagu lafdinayaana waxay ka mid tahay umuuraha markaa diinta lagu soo darisiiyey ay ka mid tahay lagu soo kordhiyey aan ka mid ahay marka waa bidca mutaakhiriinta shaaficiyada qaarkood waxay u qaateen hadalka uu shaafici yidhi salaaddu soonka lama mid aha oo laguma galo salaadda dikri waxaan ahayn inuu u jeeday qaarkood u fahmeen niyadii oo lagu talafudayo nawaytu an usalliya kada wa kada la odhanayo laakiin taasi waa kalad hadalka shaafici laga fahmay oo ay qaarkood sidaa u qaateen ee shaafici wuxuu u jeeday culamada qaarkood yidhaahdeen dikriga aan salaada la gelaynin ilaah lala yimaadaa waa allahu akbar waa in allah la xuso oo allahu akbar la yidhaahdo laakiin soontii dikri laguma galo qalbigun baa laga niyeeya marka takbiiratulixraamku u jeeday yidhahdeen shaafici markuu yidhi dikri waxaan ahayn laguma galo ta kale nawaytu an usalliya in la yidhahdaa dikri maba ahaba shaaficina uma jeedin nawaytu an usalliya in la yidhaahdo ayaa salaadda lagu gelayaa la-aanteed lama gelaayo uma jeedin xataa muta'akhiriinta qaarkood waa ku mubaalaqoodeen ilaa ay yidhaahdeen talafudka niyada lagu lafdinayaa ma soomka mise salaadda labada mid bay ahayd tay odhanayeen shardi u tahay gelitaanka la gelaayo markaasina waa baatil waa baatil waayo hadday waajib ahaan lahayd in lagu galo ama ay sunno ahaan lahayd nebigaa sheegi lahaa oo waa ku geli lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ama saxaabadu u sheegi lahaa inay in lagu gelaayo ama ay fiican tahay in lagu galo wa taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta waktiga ummaddu u baahan tahay inuu nebigu ka dib dhigo sala allahu alayh wasalamna uma banaana siday culammadu isku waafaqsan yihiin marka mar hadduu sheegi waayo waxay ku tusinaysaa in wax ummadda saaran aynay ahayn wax ummadda saaran inay ahayn in talafudka ay la yimaadaan axaadiista rasuulkana sala allahu aleyh wasalam waxaad arkaysaa dhammaan iyagay tilmaamayso in nebigu salaadda allahu akbar ku geli jiray xadiidkii musiiu salaatiina waa inoogu imanayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam u yihi fakabir qiblada qaabil dabadna takbiiro allahu akbar dheh ma odhan niyo ku talafuda ku dhawaaq ma odhan ta kale ilahay wuxu uhi wadakara sma rabbihi fasalla magaca rabbiga la xusaya waa maxay waa allahu akbar allahu akbar ba salaadii lagu gala waktiga niyadu waxa weeye waa ficilka cibaadada la samaynaayo juska ugu horeeya waa in wakhtigaa lala yimaado zamankeeduna waa kaa kayfiyadeedu waa maxay kayfiyadeedu waxay noqonaysaa marba nooca ay ku saabsan tahay cibaadadu in niyaduna nooca ahaato haddii la tukanayo salaad la niyoodo haddii la weysaysanayo weyse la niyoodo haddii la soomaayo soom la niyoodo kayfiyaduna waa taa shardigeedu waa maxay shardigeedu waa islaamu naawi ka niyeynaya islaamnimadiis oo inuu marka muslim yahay waa shardi wa maqsuudun xasan waxaa looga jeedaa waa in niyadii marka ay ka madhan tahay qasad xumi inuu soo galo waa inay ka madhan tahay oo qofkii ikhlaas ay ka tahay marka almuhim salaaddii awalan marka ugu horraysa waa in la niyeeyaa salaaddii atakbiiru mawduuca ku xigay uu ka hadlayaa waxay ku saabsan tahay waa in salaaddii allahu akbar lagu galo wa kadalika takbiiratu lintiqaalkana sheikhu waa ka hadlaya wuxuu yidhi sheikhu uma kaana sala allahu alayh wasalama intaa dabadeed wuxuu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam yastaftixu mid ku furfurtaa asalaata salaada biqowlihi hadalkiisa uu odhanayuu ku furfuran jiray allahu akbar allahu akbar uu odhanaayo ilaahay baa wax walba ka weyn ay akbaru min kulli shay wax walba waa ka weyn ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdaan akbar waa in loo fasira bimacnaa kabiir oo ismu tafdiil huna laysa calaa baabihi bay yidhahdaan allahu akbaru bimacnaa kabiirun ilaahay baa weyn saasay culamada qaarkood u fasiraan laakiin tafdiilkii in loo fasiraa dhibi kuma sugna ahlucilmiga qaarkoodna waa mareen waxaynay ka eegayaan kuwa yidhi markaa bimacnaa kabiir ha loo fasiro allah weynidiisa wax loo muqaaranayn karo la barbar dhigi karaaba ma jiro maadaama aanu jirin min kulli shay waa inaan waxba la odhan bay yidhaahdeen bimacnaa kabiir waa in loo fasira bay yidhahdeen almuhim culammada qaarkood waxay tilmaameen inaan dhibi ku sugnayn oo ka mid yahay shaikhulislaam ibnu taymiya wa amara bidalika waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidalika kaas waa amray allahu akbar in la yidhaahdo almusii'a salaatihi kii markaa xumeeyey salaaddiisii waa amray almusii'a salaatahu iyo salaatihi labaduba bannaan in la isu idaafeeyo iyo in markaa aan loo idaafayn labaduba waxa weeye waa bannaanta mudaafku hadduu an leeyahayna in wax loo idaafayn karo suwarkii bannaanaa ee laga soo reebay ka mid tahay tani kamaa taqadama sida soo hormartay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam kaa salaadda xumeeyey innahu laa tatimu salaatun innahu sha'nigu iyo arrinku laa tatimu salaatun ma dhammaystirmayso salaadi weeyi liaxadin cidnaba uma dhammaystirmayso ciddaasoo min annaasi dadka ka mida ah xataa yatawadaa ilaa u weysaysto oo fa yadaca alwuduu'a dabeedna uu dhigo weysada mawaadicahu meelaheedii uu dhigo uma yaquula dabeedna uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar uu yidhaahdo wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasallam mid yidhaahdaa miftaaxu salaati salaadda furaheedu adduhuuru waa tahaaro qaadashada la tahaaro qaato wa taxriimuhaa waxaa salaadda lagu xarmadee lagu galaa altakbiiru waa allahu akbar waa in allah la weyneeyo allahu akbar wey wa taxliiluhaa waxa lagaga xalaaloobee lagaga baxaana altasliimu waa salaamo naqsi assalaamu calaykum la yidhaahdo xadiidkanna waxa weye waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo tirmidiya baa soo wariyey waana saxiix wa kaana yarfacu sawtahu bitakbiiri wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yarfacu mid sare u qaada buu ahaa sawtahu codkiisa ayuu sare u qaadi jiray bitakbiiri allahu akbar inuu yidhaahdo oo takbiirto ayuu codka sare ugu qaadi jiray xataa yusmica wuxuu sare u qaadi jiray ilaa uu ka maqashiinaayo man khalfahu cidda ka dambaysa uu ka maqashiinaayo xadiidkana waa saxiix imaam axmed wakayruhu baa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa marida markuu bukoodo rafaca abu bakrin miduu sare u qaado ayuu ahaa abubakar sawtahu codkiisa sare u qaado wuxuu codkiisa sare u qaadi jiray yuballigu annaasa xaaluu gaadhsiinayo dadka takbiirahu takbiirta nebiga sala allahu alayh wasalam uu gaadhsiinayo allahu akbarta uu nebigu odhanaayo ayuu dadka gaadhsiin jiray xadiiskanna waa saxiix muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahdaa إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر marka uu yidhaahdo imaamku allahu akbar uu yidhaahdo idinkuna waxaad tidhahdaan allahu akbar dhaha imaam axmed wakayruhu baa soo wariyey waana saxiix waxa uu sheikhu halkan kaga hadlayaa takbiirta salaadda lagu gelaayo ee allahu akbar in salaadda lagu galo salaadda haddii aan allahu akbar la odhanin salaaddii lama gelaayo lagama maarmaan waxa u ah gelista salaadda la gelayo allahu akbar in la yidhaahdo oo lagu xidho haddii kale ma guntamayso ma xidhmayso marka waa rukni ka mid a arkaanta salaadda lafdiga loogu xidhanayana waa allahu akbar in la yidhaahdo waana taa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam wa taxriimuha takbiiru salaadda waxa lagu xarmada ee lagu galaa oo bimacnaa wixii kale ee salaada khilaafsan kaa mancinayo kuu diidaya hadday odhaah tahay iyo hadday ficil tahayba waa allahu akbar takbiirtaana nebigu sala allahu alayh wasalam dadka waa maqashiin jiray takbiirtii wax la macna laakiin lafdigeedii aan ahayn salaaddii laguma gelayo oo haddii la yidhaahdo alraxmaanu acdamu waa la macne oo waxay la macno tahay allahu akbaru marka miyaan lagu geli karin alraxmaanu acdamu ama rabbu alcaalamiina ajallu iyo erayada la midkaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo cibaadaadku waa tawqiifiya lafdi kalean allahu akbar ahayn haddii lagu geli karo salaada nebigu waa caddayn lahaa mar haddaanu sheegin walow marnaba ha ahaatee in eray kale lagu geli karo waxaa laga qaadanayaa inaan eray kale lagu geli karin allahu akbar in lagu galo salaada ayuu laasimay oo isagu daa'imay saxaabadana baray shay khilaafsanna marna ma sheegin idan waxaa laga qaadanaya walow haba la macno noqotee alraxmaanu ajallu laguma geli karo ee salaadda waxaa lagu gelayaa waa allahu akbar dadkuna waxay salaadda takbiiranayaan ma'muumiinta ah ee imaamka ku xidhani markuu imaamku takbiirto dabadeed laakiinay ka hor takbiirtaan ama ay la beradsamaanoo isku mar ay wada yidhaahdaan imaamkiiyo ma'muumkuba allahu akbar ma bannaana uuna uga jeedo salaadii inuu ku xidhanayo waayo nebigu wuxu uhi sala allahu alay waslam ida qaala alimaamu allahu akbaru faquluu allahu akbar faquluu faaduu tartiib iyo tacqiib bay tilmaamaysa waa in marka waxa weeye ma'muumku imaamkii ka dambaynayo oo uu ka daba odhanaayo markaa inuu la sameeyo hal mar ay wada sameeyaan oo ay wada yidhaahdaan amaba uu ka hor sameeyaa ma soo gelayso xidhashadii salaadda lagu xidhanay inuu salaaddii ku xidhay imaamka ma noqonayso hadduu ka hor takbiirto ama isagaan takbiirtii dhammaynu isagu takbiirto nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa mid dadka takbiirta maqashiiya laakiin markuu xanuunsada ee takbiirtii uu maqashiin kari waayo abubakar baa tabliiq samayn jiray oo codka takbiirta dadka gaadhsiin jiray oo nebiga ka daba odhan jiray allahu akbar marka uu nebigu xanuunsanayo sala allahu alayh wasalam oo uu codkii dadka gaadhsiin waayo markaa waxaa la samayn jiray tabliiq codka takbiirta abubakar dadka gaadhsiiyo ou nebiga cod dheer kaga daba yidhaahdo saas aawadee culammadu waxay ka qaateen iyadoo imaamku dadkii salaadda uu maqashiinayo takbiirtii oo codkiisii ay maqlayaan imaamka oo isba uu sare u qaadayo oo uuna kari karo inuu sare u qaado in muballiq kale la sameeyo dadka takbiirta gaadhsiinaya oo imaamka takbiirta ka daba odhanaya oo takbiirta la qaylinaya isagu cudurdaar keensadayna aanu jirin sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsanta waxay noqonaysaa min qabiil bidac waayo nebigu sala allahu alayh wasalam xaaladaha uu xanuunsanaya ee cudurdaar keensaday mooyaane uu dadkii takbiirta gaadhsiin waayey mooyaane marka kale muballiq ma lahayn saas aawadeed muballiq joogta ah oo mar walba dadka takbiirta gaadhsiinaya oo codka markaa imaamku markuu dhammaado ka daba odhanaayo cod dheer ka daba odhanaya sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasallam waa khilaafsantah dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay markay maqlaan ama ay arkaan meelaha qaarkood oo markaa cod dheer laga daba odhanaayo takbiirtii imaamka laga daba odhanaayo sida xaramkaba markaa waxa weeye laga isticmaalo inay u qaataan wax sunna inay tahay miqyaaska sharciga lagu miisaamaa ma aha xaramka waa adilada wey ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi rasuulkiisaa sameeyey daliilku waa kaa laakiin xaramka laga sameeyaa xujo sharciya ma aha xujo sharciya ma aha waxaad caadaysteen inay mashaayikhda qaarkood takbiirta tabliiqa ee ay gaadhsiinayaan dadka inay iska laazimaan iyadoo codkii imaamkuba markaa la maqlaayo iyadoo codka imaamka markaa waxawaye mikrofoonadu ay markaa lalinayaan iyadoo inay muuqanin in markaa waxa weeye xaaja keensatay ayaa caado joogta ah waxaa laga dhigtay inuu waxa weeye ruux kale imaamkii ka daba dhawaaqayo oo cod dheer ku dhawaaqayo ta noocaasina waxa weeye waa mid sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafsan waxaana waajiba sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam in la raaco waayo waxaa laynagu addoonsaday in waxa weeye aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga in la raaco taasaa laynagu addoonsado layna amre ficilka cid kale samayso in la raaco inama saara ummaddana laguma addoonsan lamana amrin takbiiraadka kale takbiiraatulintiqaal waxay inoogu iman doontaa rukni walba mawdiciisa takbiiraatulintiqaalka lagula imanayo alkeeda ayuu ku keeni doonaa sheikhu in sha allah rafcu lyadayn mawduucanna waxa uu ku saabsan yahay labada gacmood in sare loo qaado marka la takbiiranayo wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yarfacu mid sare u qaada yadayhi labadiisa gacmood mid sare u qaada buu ahaa taaratan mar maca takbiiri takbiirta la jirhkeeduu sare u qaadi jiray wa taaratan marna wuxuu sare u qaadi jiray bacda takbiiri takbiirta dabadeeda wa taaratan marna wuxuu sare u qaadi jiray qablahu takbiirta horteeda oo nabigu sala allahu alayh wasalam salaadda markuu xidhanaayo labada gacmood waa rafcin jiroo sare u qaadi jiray intuu labada gacmood sare u taago ayuu dabeedna xidhan jiray takbiirtaana wakhtiga uu qaadayo saddex xaaladood oo kala duwan baa soo aroorto axaadiista qaarkoodba ay mid sheegayso mar takbiirta iyo qaaditaanka gacmaha sare loo qaadayo isku mar buu ka dhigi jiray mid isku lamaan oo isku wakhti ah ayuu ka dhigi jiray marna gacmaha inuu sare u qaado ayuu dambaysiin jiro takbiirtu takbiirtuu horraysiin jiro allahu akbar markuu yidhaahdu gacmaha rafcin jiray wa taaratan marna nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam mid sare u qaada labada gacmood qablahu takbiirta ka hor axaadiista sidaa ku soo aroortay ee taa sheegaysana iscaaridi mayso ee waxaa lagu xambaarayaa xaalado kala duwan oo mid walba in waxa weeye mar la sameeyo oo mar waxa weeye gacmaha in sare loo qaadiyo takbiirta in isku mar laga dhigo marna in takbiirta la hormariyo rafciga la dambaysiiyo marna in gacmaha sare loo qaado la horraysiiyo takbiirta la dambaysiiyo sunnadu waa saas wey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yarfacuhumaa labada gacmoodba mid sare u qaada ayuu ahaa mamduudata alasaabici xaal faraheedu fidsan yihiin faruhu ay fidsan yihiin laa yufariju baynaha walaa yadumuha ma ahayn mid faraha kala kaxeeya ma ahayn walaa yadumuhaa mid isku dhejiyana ma ahayne si mutawasit oo dhexdhexaad u ka dhigi jiray oo iskumana dhejin jirin farihii oo qaar isku dheggan kama yeeli jirin markuu rafcinayo qaar uu sidaa u kala kaxeeyana kama dhigi jirin labadaa mid u dhexeeyuu ka dhigi jiray xadiiskaasna abu daawuud iyo baa soo wariyey iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey ibnu khusaymana waa saxiixiyey sheekh albaanina waa ku raacay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yajcaluhumaa mid ka yeela labada gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab qaar la siman buu ka yeeli jiray bukhaari baa soo wariyey wa rubbamaa kaana waxaa laga yaabaa inuu ahaa yarfacuhumaa mid labada gacmoodu nebigu sala allahu alayh wasalam sare u qaada xataa yuxaadiya bihimaa ilaa uu la simo furuuca udunayhi dhegihiisa dacalkooda uu la simo oo dacalka sare dheguhu leeyihiin uu la simo xadiiskaa laftiisana bukhaari baa soo wariyey culamada qaarkood waxay dooneen inay kulmiyaan oo yidhaahdaan yacni suulkana waxaa lala simayaa garbaha ama markaa mawdic ka mida markaa gacantana waxaa lala simayaa garbaha faraha caaradooda sarena waxaa lala simayaa dhegaha dacalkooda bacdu alculamaa waxay dooneen labada kayfiya inay jamciyaan oo yidhaahdaan waa isku mid keliya oo isla mar baa la samaynayaa oo dabeedna markaa ay yidhaahdaan laba mawdicoo gacmaha ka mid a ayaa midna garbaha lala simayaa midna waxa weeye lala simayaa dhegaha dacalkooda laakiin sida saxiixi waxay tahay laba kayfiyadoodoo kala duwan oo midba mar lagu camal falaayo mar garbaha lala simaya hoos baa loo dhigayaa si farihii ula sinmaan yacni garbaha ula sinmaan marna salaa loo qaadayaayo dhegaha dacalkoodaa lala simaya waa laba kayfiyadood oo marba mid yacni markaa la samaynayo ama lagu camal falay rafculyadaynkaasina waxa weeye waa sunne waana sunne mu'akada weeye nebigana sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin inuu rafciga gacmaha uu kor yeelaayo takbiiratulixraamka markuu xidhanayo inuu ka tegay lagama soo rarin ahlucilmiga qaarkoodna waxay maraan wax kastuu nebigu sala allahu aleyh wasalam daa'imay salaaddiisii waxay yidhaahdaan daliil ka sarfiyana aan lahaynin waajibnimo inay waajibnimo ku xambaaraan marka bacdu alculamaa waxay odhanayaan takbiiratulixraamka in gacmaha la rafciyaa waa waajib waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam salluu kamaa ra'aytumuni usallii u tukada sida ii aragteen anuu u tukanayo kale u tukada waana daa'imay oo marnaba lagama soo naqlin si khilaafsan lagama soo naqlin si khilaafsan lagama soo naqlin wadcu lyumna cala alyusra waalamru bih baabkana wuxuu ku saabsan yahay midigta in la saaro gacanta midig cala alyusra gacanta bidix la kor saaro waalamru bihi iyo amarka la amraayo in gacanta midig gacanta bidix la dul saaro wa kaana wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalama nebigu yadacu mid dhiga ayuu ahaa yadahu gacantiisa alyumnaa midig wuxuu saari jiray cala alyusraa gacanta bidix buu dul saari jiray waxaa la soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahdaa inaa macshara alambiyaa'i annagu waxaan gaar yeelayaa ama khasisayaa ururka nebiyade umirnaa waxaa nala faroo nala amray bitacjiili fitrina afuraaddayada aanu soontii ka afurayno inaannu dedejinno ayaa nala faray wa taakhiiri suxuurina iyo suxuurtayada inaannu dib dhigno ayaa nala amray wa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina wa an nadaca iyo inaanu dhigno aymaananaa midigyadayada inaanu saarro calaa shamaa'ilina bidixyadayada inaanu kor saarro ayaa nala amray ama nala faray fi salaati salaadda gudaheeda xadiiskana ibnu xibbaan baa soo wariyey waana saxiix jamac badan oo culammada ka midina waa saxiixiyeen in gacmaha midig bidixyada la kor saaro inay amar tahay baa xadiisku ku tusinaya qaacidaduna waxay tahay alamru yaqtadi lwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo amarku waajibnimuu keensadaa haddii wax ka sarfiyo ka leexiyo aan la helin mar labaadkana nebigu sala allahu aleyh wasalam waa daa'imay dawaamka uu daa'imay iyo amarka laftiisu labaduba waxay ku tilmaamayaan waajibnimaday ku tilmaamayaan wax ka leexinayo ka sarfinayana ma hayno wa mara waa soo maray nebigu sala allahu aleyh wasalam birajulin nin buu soo maray wa huwa yusalli ninkaas oo tukanaya ayuu soo maray waqad wadaca yadahu lyusra cala alyumna wuxuu tukanayey walxaal qad wadaca uu dhigay ninkaasi yadahu lyusraa gacantiisi bidix uu saaray cala alyumna gacanta midig uu kor saaray faintasacahaa waa ka siibay nebigu sala allahu alayh wasalam gacantii midiga u hoosaysiiyuu ka soo siibay wa wadaca alyumna waxaanu dhigay gacantii midig cala alyusraa ta bidix buu kor saaray oo ninkii wuxuu sameeyey inuu gacanta midig hoosaysiiyo gacanta bidixna kor saaro dabeed nebigu sala allahu alayh wasalam intuu soo siibay gacantiisii midig ninkaas ayuu gacanta bidix u dul saaray xadiidkana imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaanina wuxu yihi sanadkiisu waa saxiix marka almuhim waxaa adiladani ku tusinaysaa in marka salaada la tukanayo oo qiyaamka ama taagnida lagu sugan yahay in gacanta midig la dul saaro gacanta bidix oo gacanta bidixna ay hoosayso wadcuhumaa cala asadri halkanna sheikhu wuxuu ku baxsinayaa oo kaga hadlayaa labada gacmood in la saaro laabta ama shafka la saaro wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yadacu mid dhiga ayuu ahaa alyumnaa gacanta midig wuxuu saari jiray calaa dahri kafihi cukurkiisa korkiisa ayuu saari jiray alyusraa yacni markaa bidix yacni gacantiisa bidix cukurkeeda xagga ka sarraysee dusheeda ah cukurka korkiisa ayuu wuxuu saari jiray gacanta midig yacni saari jiray kafku waa gacanta intaa hore ee cukurka la yidhaahdo ee jaraqsatayda ka horraysa ayaa kaf la yidhaahdaa waalrusqi wuxuu saari jiray halkaa jaraqsataydana waa saari jiray wasaacidi dhudhunkana waa kor saari jiray bimacnaa gacantii bidix oo laabta u saaran ayuu gacanta midig yacni markaa dul saari jiray markaasaa gacantii midig waxay dul fuulaysaa ama dul saarmaysaa gacantii bidix cukurkeedii iyo jalaqsataydeedii iyo markaa waxa weeye dhudhunkeedii xadiiskana abu daawuud iyo nasaa iyo ibnu khusayma soo wariyey sheekh albaanina wuxuu uhi waa saxiix ibnu khusaymiya ibnu xibbaanna waa saxiixiyeen culamo kaleoo saxiixisayna waa jirtaan rusqigu waa halkaa jalaqsatayda weeyi innagu meesha kala goyska o dhan jalaqsatay baynu idhaahnaa laakiin rusqiga weliba waxaa la yidhahda halka bartanka ah ee lafta markaysaga yacni dhudhunku caaradeedu xagga bartanka a ah baa la yidhaahdaa rusqi la yidhaahdaa facadmun yali libhaama kuucun wamaa yali likhinsirihi lkursuucu warusqu maa wasata wa cadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alghalad yani waxaa jira yani kuuc iyo kursuuc iyo rusqi iyo buuc waa afar lafdi laba bayd bay ku nadmiyeen macnaheeda markaa iyadoo la tilmaamayo ninka hadday yidhaahdaan carabtu laa yacrifu kuucahu min buucih kuuciis iyo buuciisa ma kala yaqaano hadday yidhaahdaan way u dhammeeyeen marka facadmun yali libhaama kuucun lafta xagga suulka xigta waxaa la yidhahdaa kuuc bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa laftaa dhudhunka xaggay suulka kaga beegan tahay dacalkeeda waxaa la yidhaahdaa kuuc baa la yidhahdaa waa tarafu zindi min naaxiyati libhaam wamaa yeli likhinsirihi lkursuucu lafta markaa xagga xigta waxa weeye faryaradana dacalkaas laftaa dacalkeeda oo xigta waxa weeye xagga faryarada taana waxay yidhaahdaan kursuuc baa la yidhahdaa warusqu maa wasat rusqigana waxa la yidhaha labada dhexdooda lafta dacalkaas magac baa loo sheegay waa kuuc dacalkan kalena magac baa loo sheegay waa kursuuc barhtankana waxa la yidhaahdaa oo dacalka laftan ah waxaa la yidhaahdaa rusqi baa la yidhahdaa waana ta xadiidka ku sugan wa cadmun yali ibhaama rijlin mulaqabun bibuucin fakhud bilcilmi waxdar min alkhalaq marka almuhim xadiisku wuxuu sheegayaa gacanta midig in la dul saarayo gacanta bidix laakiin lama samaynayo in cududda la gaadhsiiyo ama in la gaadhsiiyo halka xusullada la gaadhsiiyo ama lagu dhoweeyana lama samaynayo meesha la saarayaa waxa weeye waa gacanta markaa inteeda hore eh, marka cukurka iyo jalaqsatayda iyo inta hore ee saacidka yacni dhudhunka intiisa hore taasaa la duldhigaya laakiin dadka qaarkood siday sameeyaan oo ah inay cududda soo qabsadaan waa qalad oo sax maaha ama inay suxulka soo qabsadaan oo ay sidaas sameeyaan waa arrin qalada ah oo sunnada markaa khilaafsan sunnadu waxay sheegaysaa waa in halkan la duldhigo intan hore ee markaa gacanta ee cukurka iyo jalaqsatayda iyo saacidka intiisa hore ka kooban intaasaa la dul saaraya wa amara bidalika asxaabahu waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidaalika kaas waa amray in gacanta midig gacanta bidix la kor saaro marka la taagan yahay asxaabahu asxaabtiisu amray nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidkaana bukhaari iyo hayrkii baa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yaqbidu mid qabta buu ahaa bilyumnaa gacanta midig buu ku qaban jiray calalyusraa gacanta bidix korkeeda nasaa-i iyo daara qudni baa soo wariyey waana saxiix wuxuu sheegayaa laba kayfiyadood mid waa wadci oo waa dulsaar midna waa qabdi oo in la qabto yacni markaa labadaa kayfiyadood weeye markaa marba mid in la sameeyo weeye wuxuu sheekhu األbاni yidhi raximah الlah w fي hada الxadiiثi daliil عalى ana min الsunaةi alqabضa xadiidkan waxaa ku sugan daliil tusinaya inay sunnaha ka mid tahay qabashada gacanta la qabanaayo oo gacanta midig gacanta bidix lagu qabanayo wa fi lxadiidi alawali xadiidka horena waxaa ku sugan alwadcu dhigismi la duldhigo gacanta midig gacanta bidix fa kullun labada mid waliba sunnatun sunno waa sunnihii nabiga sala allahu aleyh wasalam wa ama aljamcu kulminta miyaa bayna alwadci waalqabdi qabashada iyo dhigista dhexdooda la kulminaayo alladii jamcigaasoo istaxsanahu ay wanaajisteen oo inuu wanaagsan yahay ay ku tiriyeen bacdulmuta'akhiriina culammada markaa dambe qaarkood ay sidaa ku tiriyeen oo min alxanafiyati xanafiyada ka mid a ah, ay sidaa ku tiriyeen fa bidcatun bidca weeyi wa suuratuhu qaabkiisuna kamaa dakaruu siday sheegeen an yadaca yamiinahu calaa yasaarih waa inuu markaa dhigo gacantiisa midig gacantiisa bidix dul dhigo aakhida rusqaha isagoo ku qabanaya halkaa jaraqsatayda bikhinsirihi wa ibhaamih faryaradiisa iyo suulkiisa uu ku qabanayo wa yabsudu uu fidinayo alasaabica athalaatha faraha saddexdaana uu fidinayo markaa sheikhu sida uu diidayo uu leeyahay xadiidka waa khilaafsan tahay oo sunnaha waa khilaafsan tahay waa in qabdi iyo wadci la yidhaahdo waa la kulminayaayo faraha qaarkoodna qabashadii bay samaynayaan faraha qaarkoodna way dul saarmayaan waa in sidaa la yidhaahdo taasuu diidayaa ee laba mid waa in la yeelaa ama waa in dhammaan la dul dhigaa shantii farood oo saas ah ama waa in qabdi la sameeyaayo sidaa loogu qabtaa oo afar faroodna gees la mariyaa suulkana geesta kale la mariya labada kayfiyadoodee xadiisyadu sheegeen sidaasay kala yihiin labadubana waa sunna laakiin farihii qaarkoodna gacantaan ku qabanayaa faraha qaarkoodna waa dul eh, saarayaa labadii xadiis midna ma waafaqsana wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yadacuhumaa mid labada gacmoodba duldhiga cala asadri laabta ayuu dul saari jiray laabtiisa ayuu dul saari jiray xadiidkana abu dawuud iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey iyo imaam axmed sanadyadiisa mid ka midana tirmidi ayaa markaa taxsiiniyo yidhi waa xasan waxaanu sheikhu yidhi wa macnaahu fi lmuwaطa'i wاlbukhaariyi fi صaxiixi cinda ta'amul wax la macnina muwaطa'a iyo bukhaarigaba waa ku sugan yihin calaa kulli xaal wuxuu yidhi markaa loo fiirsado riwaayadka qaarkood oo bukhaariga ku suganna macno ahaan saasay u dhacaysa wax markaa sariix ku ah ma aha mutabaadir ay soo degdegayso inay laabta ku dul sugan tahayna bukhaariga kuma sugna sidaas aawadeed buu sheikhu raaciyey cinda ta'ammul marka loo fiirsado macnuhu sidaasuu tegayaa xadiidka bukhaariga ku sugan macnihiisu laakiin waa ta'ammul ziyaada ah waxay ku saabsan tahay gacmaha xaggee la saarayaa gacantii midig haddii la dul saaray gacantii bidix marka la taagan yahay taagnidii horaynu joognaa taagniyaha kale ee la midka ah ee ragcad kastaba laga kacayo ee sujuudda laga soo toosayo ama fadhiga markaa atixiyaadka laga soo kacayo istaagga la yska taagayaana waa la mid ama markaa istaagga ictidaalka la istaagayo ee rukuucda laga toosayo gacmaha halkee la saarayaa taasi waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala marka gacmihii marka la isdul saaray halkee jidhka laga saarayaa ma calooshaa la saari ma xundhurta hoosteedaa la saari siday xanafiyadu yidhaahdaan ma xundhurta lafteedaa la saari siday madaahibta qaarkood ku tageen ma xundhurta in yar baa laga sarraysinaya oo calooshaa la dul saaraya siday markaa madaahibta qaarkood ay qabaan ma laabtaa la duldhigaya oo la saaraya ma dhuuntaaba la saaraya halka baa la keenayaa sida saxaabada qaar laga soo naqliyey mas'alada caynkaas ah waxaa ku sugan madaahib kala duwan iyo aqwaal baa ku sugan sheikhu waxa uu doortay uuna baabaystay in laabta la saarayo wadcuhumaa cala asadri xadiid sidaa sheegayana waa soo arooriyey culamo hore inay quwaysayna waa sheegay oo ibnu khusayme ka mid yahay tirmidina sanadka xadiidka yacni markaa uu taxsiiniyey ma soo warin marka xadiidka ziyaadada wadciga sheegaya sadriga laakiin sanadka markaa uu imaam axmed ku soo warinaayo yacni waxa weeye ayuu ziyaadada isagu ku darayaa wadciga sheikhuna wuxuu tilmaamayaa sanadka waxa weeye waa taxsiinayay tirmidi axaadiista waxaa soo aroortay bacdu laxaadiis oo laga qaadanayo in gacmaha laabta la kor saaro axaadiistaa waxaa ka mid a ah xadiiska waa'il ibnu xujri can waa'il bni xujrin annahu ra'aa ra'aa nabiya sala allahu alay slam wadaca yamiinahu calaa shimaalihi uma wadacahum calaa sadrih laakiin sanadkiisa dacfiga ku sugan waayo mu'amal ibnu ismaaciil baa ku jira waana nin saduuqa oo xifdigiisu uu xun yahay ibnu khusayme laftiisuna wuxuu ka soo wariyey yacni ariiqa mu'amal ibnu ismaaciil buu ka soo wariyey wuxuuse sheekhu albaani tilmaamay inaanu la keli noqon oo axaadiis kale ku soo aroortay baa jirta in nabigu gacmihiisa laabta inuu kor saaray sida xadiiska imaam axmed ayaa ka mid a ah axaadiista u daliilka ah waxaa kaloo ka mid a ah mursalka taawuus oo taawuus waxaa abu daawuud kaga soo wariyey mursal inuu yidhi taawuus taabiciga la yidhahda kaana rasul lahi sala allahu alay slm yadacu lyumna calaa yadihi lyusra uma yashuddu baynahumaa calaa sadrihi wa fi اsalaa waxaanu sheekhulalbani yidhi mursalkaasi isnaadkiisu waa jayid waa mursal jayid lisnaad ah markaasuu wuxuu sheikhu yidhi wayanbagii an yakuna xujatan cinda aljamiic waxaana haboon inuu culamada dhammaantood agtooda xujo ka noqdo liannahu wain kaana mursalan fainahu qad ja'a mawsuulan min awjuhin ukhra culamada qaar mursalka sidiisay u xujaystaanba laakiin qowlkaasi qowlka raajixa ah maaha waxayse culamada kale qabaan ee mursalka daciifiyey oo yidhi mursalka lama xujaysanayo haddaan wax kale raacin haddii mursalkii dariiqyo kale oo shawaahida u helo ama mursal kale ama mawsuul isagoo ah la soo weriyo dacfigiisuna aanu darayn waa isquweynaya ee xuju markaa noqonaya marka culammadu dhammaan waa qabaan taas sidaas aawadeed waxaa markaa laga qaadanayaa inay sida sunnadii tahay maadaama axaadiis yacni mawsuula oo sanadkooda dacfi ku jiraana uu soo arooreyn oo tilmaamaya dhigista nebigu gacmaha uu dul saaray laabta uuna soo arooray mursalka jayidulisnaadka oo sanadkiisu wanaagsan yahay inay isquweeyaan oo ay markaa xujo noqdaan marka waxay noqonaysaa sunnuhu inay tahay in gacmaha la saaro laabta in la dul saaro waxaana laga soo naqliyay saxaabada qaarkood aayadda uu ilaahay yidhi fasalli lirabbika wanxar waxay ku fasireen cabdullahi ibnu cabbaas iyo sida laga soo naqliyey wanxar waxaa loo jeedaa halkaa dhuunta gacmahaaga markaysa waxaa dhigo oo kusoo dhaweey yani dhuunta kusoo dhaweey cali bn abi aalib waa laga soo naqliyey laakiin sanadka laga soo wariyey waxaa ku jira markaa dacfa ku jira ibnu cabbaasna waa laga soo wariyey sheekh albaani wuxuu yihi sanadkiisu wuxuu aqbali karaa inuu xasan yahay almuhim sida sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam ay tahay in la raaca fiican oo aan gacmihii markaa waxa weeyaan halkan sarena aan la keenin xaggaa hoosena aan hoos loo dhigin ee laabta la saaro saas aawadeed waxyaalahay madaahibta qaarkood sameeyaan oo ah marka inay xundhurta saaraan ama xundhurta hoosteeda dhigaan ama caloosha saaraan kulu dalika sunada nabiga sala allahu alay waslam waa khilaafsan tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk